رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه ومه إلى يوم الدين kitaabkii abi shujaac aanu ku jirnay faslun fi damaani ayaan ka gelaynaa meesha damaan waa damiin oo kale qof qof kala damiin ka noqda qof lacagtu aad dhahda anaa bixinaya qof inta maxkamadda la geeyey sii daayo anaa layga rabaa waadan wayasixu ansaxahaya damaanu duyuuni deymaha damaanidooda in damiin laga noqdo deymii almustaqir ee sugnaatay fi dimmati arta dhexdeeda waa deyn jirta marka meesha wuxuu ka bixinayaa uu diidan yahay deyn aan weli la qaadanin aan la bixinin inuu ka noqdo inuu qofku damaan markaa ka noqdo deynta deynta uu ninkan beri qaadan doono anaa da ma jirto wayasixu damaanu duyuuni waxaa ansaxaya deymaha damaanidooda daymihii almustaqirati ee sugnaaday fi dimmati dima sugnaatay qoorta idaa culima haddii la ogaado qadaruhaa qadarkeeda intay tahay laakiin haddaan qadarkeeda la ogeyn ma ansaxaysa waayo macnaha qofkan deynta inta lagu leeyahay anaa damaanay mana ogid intay markaa tahay ma jirto wa lisaaxibi alxaqi qofka xaqa iska leh waxaa u sugnaaday mutlabatu man man inuu ka dalbado shaaa uu doono oo min admini iyo walmadmuuni canhu mid minka ahee laga dminka ahee damiintay iyo kan xaggiisa laga damiintay la inuu markaa weydiisan karo labadaba inuu qabsan karo ayaa qofkii xaqa lahaa korkiisu ahaaday min aldaamini iwalmadmuuni canhu waa labo ka asaga xoolaha lahaa nina damiin buu ka noqday kii damiinta laga noqday xaggiisa iyo kii noqday labadaba wuu qabsan karaa saaxib xaqi saaxibulxaqa sugnaaday mutaalabatu man man inuu ka dalban karo shaaa uu doono min aldaamini kii daamin ahaa waa asaga damiinka ah io walmadmuuni canhu minkii daaminka laga noqda damiinka laga noqday kana qabsan karaa kana wuu qabsan karaa ma idaa kaana haddii uu yahay admaanu shayga damaankee la damaanay calaa maa sidii aan soo cad sidii anagu cadday hadday tahay deen mustaqir ahoo sugan dimadan sugan qadarka og yahay idaa kaana waa markuu yahay eh, uu yahay addamaanu waxa la damaanayo ama la damaanay calaa maa bayannaa sidii aan soo caddaynay wa idaa qarima hadduu deemoobo damaan noqday haddii uu deemoo bixiyo rajaca wuxuu ku soqonayaa cala lamaanay xaggiisa gorme idaa kaana adamaanu haddii damaanku uu yahay iyo walqadidihi isaga idinkiisa qofkii damiinka laga noqday intana deen baa lagu lahaa deyntii lagu lahaa yaa tiri anaa bixisay qarin baad noqotayoo xoolihii way kaa baxeen bixitaanka aday waa shaygii noocaas ahaa waad u noqonaysaa oo unka canhu xaggiisa ahayee damaanka laga noqday ayaad ka qaadanaysaa adi idaa kaana adamaanu waalqadaa'u damaanadii iyo guditaankii haddii biidnihi uu noqday muxuu ula jeedaa wuxuu ka wadaa qofkii la damaan damiinka laga noqday ayaa wuxuu ku yiri iga bixi isla markii waad ka dhiibtay adigana qarin baad noqotay diinaad uga laabanaysaa macnaa ojeedaa iska dhiibta adig uma dhihin iga bixi damiin baad ka noqotay diintii lagu lahaana waad sii dhiibtayba asna idinkama qaadanin kuma noqon kartid wuu kuu diidi karaa ah, hanima rajac wuxuu u noqonayaa qofkii daaminka ahaa ee wax bixiyey cala almadmuuni canhu kii damaanka laga noqday xaggiisa idaa kaana adamaanu waalqadaa'u haddii damaanadii iyo guditaankii uu ahaa biidnihi asaga idinkiis markaa fasaxay walaa yasixu ma banaana hayo damaanu lmajhuuli majhuul damaanidiisa walaa maa iyo shay lam yajib uusan waajibin ilaa darakul halkiisa ma ahane ilaa beeca haleelkiisa walaa maa lam yujib wixii aan ku waajibin ilaa darakul mabiici mabiica shayga la iibinaayo haleelkiisa maahane wixii markaa ku yimaadaa wixii kasoo dhex baxa macnaha shaygii beeca ahaa matel waxaa laga wadaa nin baa wax kala gadanaysaan baabuur baad ka gadatay ama adiga yaa baabuur gaday markaad ninkii ka gaday nin baa wuxuu yidhi wallaahi gaarigan wuu fiican yahay ceeb ma leh wuxuu leeyahay ma leh wixii ka yimaada korkeyga waa ilaa darakul saasoo kalea laga wadaa ma ansaxayo damaan majhuul ah damiin oo majhuul ahoo aan la ogeyn wuxuu yahay walaa maa lam yujib wixii ilaa darakul mabiic maaha ansaxayaa darakul oo qofku haddii aad dhahdo anaa kaa hubay qaado minkaa wixii ka yimaada marka way ansaxaysaa inkastoo majhuul uu yahay haddana adigaa lagaa rabaanaya faslun kolna waa faalati aladii ayaan meesha ka gelaynaa waalkafaalatu kafaaladu kafiil noqoshadu bilbadani badanka laga kafaalo noqdo laga kafiil noqdo jaa-izatun mid bannaan waaye goormee idaa kaana haddii uu yahay cala almakfuuli bihi kan la kafaalay kan la kafaalay xaqun xaq aadami ah haddii uu korkiisa yahay maahane idaa kaana cala almakfuuli xaqu laadamiy yidhaahdaa aadmaysaa kafiil kafaalad qofka badanka macnaha waa kafiil baa laga noqon karaa waa jaa-is waalkafaalatu kafaalada bilbadani jirka kafiil laga noqdo jaa-isatun way banaanta ninkan dacbaa loo qabaa stationkaa la geeyey station waa taqaana umalayn so idinka dhumi station stationkaa la geeyey waa la xiray xaq aadamina waa loo kafiil baad ka noqonaysaa adaa kafaalaya hala sii daayaad leedahay xilligii loo baahdo anaa keenaye waalkafaalatu bilbadani badanka waa qofka waa jirka izatun way badan tahay idaa cala almakfuuli ka la kafaalay oo laga kafiil noqonayo bihi asaga haddii xaqun uu yahay korkiisa xaq liaadamiyi qof aadami ah xaqiisa haddii uu yahay faslun kanna fasal waayo wuxuu kala saarayaa labada arine fi shirkati wa shirkada wax wadaaga waxaa laysla yeeshoo dadku a wada yeeshaan ama shirka lagu noqdo waa shirkadii sharika sharikadu markaad wax laysku darsanayo khamsu sharaa'ita shan shardeeda shan ah ay inuu yahay calaa naadin naadi waa inay naadi noqotaa wax kaash ah oo min addaraahimi iyo wadanaaniir markaa ah lacago dirham iyo daneer baa laisku darsanayaa waa inuu kash ahaa wa an yatafiqaa inay iswaafaqaan fi ljinsi jinsiga iyo walnooca waxay isku darsanayaan xagga jinsiga iyo xagga nooca labaduba waa inay isku waxa noqdaan jinsi mita lacag baa la isku darsaday waa jinsi noocna shilin baa laisku darsaday ama dolar baa laisku darsaday wa an yatafiqa inay iswaafaqaan waxaa laisku darsanaya diraahimtii iyo kaashkii ah fi ljinsi iyo wannawci xagga jinsiga xagga nooca inay isku mid yihiin wa an yakhlitaa wa an yakhlita inay isdhex galaan inay isku qasmaan oo isdhex galaan almaalayni labada maal aabikaaga ma ogi waa laba kun oo dolar meesha wax laisku darsaday laakiin geesu u yaalaa ninkan kiisan gees bay u yaaliin shari kama noqonayso wa an yakhlita inay isku dheehmaan oo isku darsamaan isku qasmaan isdhex galaan almaalayni waa labada xoolo labada maal wa an ya'dana inuu idmo kullu waaxidin mid kasta inuu u fasaxo oo minhumaa labadood wax isku darsatay kamid saaxibi saaxiibka waa inuu u idmaa fi tasarufi tasarufka xagga tasarufka inuu kan tasaruf samayn karo kanuu tasaruf leeyahay inuu iska qaato ku ciyaaro wax ku gato ma aha waa wixii tasaruf ahoo sharikadadan u ah ee markaa la qabanaayo wa an yakuuna waa inuu ahaado alribxu ribixa faa'iidada waalkhusraanu iyo khasaarada calaa qadari calaa qadri maalayni labada maal qadarkooda qofkas intay ila eg tahay inuu xagga ribixa iyo xagga khasaarada lagu saleeyo ninkana shan kun buu dhiibay midkaana saddex kun isku khasaarana ma noqonayaan isku faa-iidana ma noqonayan kuna alribxu waalkhusraan calaa qadari lmaalayni labada maal qadarkooda walikulli waaxidin mid kastoo minhumaa labada wax isku shirkooda isku darsatay ka mid waxaa u furan faskhuhaa uu ka baxo sharikada mataa shaaa xilligii oono xilligii uu doono inuu ka bixi karo laba sano ayadoo lagu jiro yuli ani bas waa wixii baan ka baxay haddii la dhaho keesh lagu sii lama haayo wixii badeecay ku jiraan hala cadcadeeye sug isaguna ma khasbi karo ma qaylin karo waa inuu sugaa walikulli waaxidin minhumaa labada wax isku darsatee ee ah labada wax isku darsatee sharikada ah waxaa korkiisa ah waxa u banaan oo uu leeyahay faskhuhaa inuu fasakhi karo inuu iska fasakho uu ka baxo mataa shaa xilliguu doono wamataa goortii maata uu dhinta axaduhumaa labadood mid ka mid ahna batalat wayba burtayba markaa shari kamaba jirtaba haddii midkood labadooda mid kamida uu dhinto khalaas batalat batil bay noqoto way burtay fasl fi lwakaalati wakaaladii wa shay wakiil lagaaga dhigta adi wa kullu maa jaaza wax kastoo bannaan lilinsaani insaanka u bannaan altasarufu fiihi inuu ku tasarufi karo shayga dhexdiisa binafsii nafsada waxaa u bannaan an yuwakila fiihi inuu wakiisho qof kale fiihi shayga dhexdiisa aw yatawakkalu ama uu wakiil ka noqdo asaga loo wax walba oo ay bannaan tahay insaanku inuu ku tasarufo fiihi shayga dhexdiisa waa wakaaladii wa kullu maa jaaza wax kasta oo bannaan lilinsaani insaanka u bannaan adtasarufu fiihi inuu ku tasarufo dhexdiisa binafsihi nafsadiisa jaaza lahu waxaa u bannaan an yuwakila inuu wakiil inuu wakiisho an yuwakila fiihi shaygaa dhexdiisa inuu wakiil u samaysto ow amase yatawakkalu asaga wakiil uu ka noqdoo loo soo wakiisho way u bannaan tahay walwakaalatu wakaaladu caqdun jaa-izun waa caqdi bannaan caqdi waa wax gudgundismaa ah kulli kastoo minhumaa labadooda ka mid ah faskh ka bixitaankiisa u bannaan mataa sha-ax markuu doono mar allaala markii uu doono gabadhaadii adi aa dhashay ku tasarufi kartaa soo maaha bixinteeda waxaa bannaan inaad qof kale wakiil uga dhigatoo dhahda gabadhaydii adaan ku wakiishayo bixi wakiil meel kale aad joogtaa matal amase inuu asaga naftigiisa wakiil noqdo qofka oo saasoo kale loo soo wakiisho wakaaladu waa caqdi jaa-is ah labada qofoodna mid kasta waxuu leeyahay inuu ka bixi karo xilliguu doono kan wuxuu dhihi karaa wakiiladii wakaaladii shal aad iisoo dhiibatay ninyow baswaayaho maba ki ihi ani wakiil kan wuxuu ku dhihi karaa iska jooji wax aniga aan doonan rabo aan soo gadan oo wakiilkaaga dhigay iska dhaafaan ku dhihi karaa wa tanfasiqu way fasakmaysaa oo wayba iska fasakmaysaa bimowti axadihimaa labadooda mid kamida geeridiisa labadii qofood ee wax isku wakiilatay mid hadduu dhinto wayba fasaqantayba marna ayagaa iska fasaqi karoo ka bixi karo heshiiskii ballantii wakaalada ahayd wakiilu amiin wakiilku waa amiin qof la aaminay waay fii maa yaqbiduhu waxa uu qibdoonahayo fii maa yaqbiduhu waxa uu soo waxa uu guddoomayo ee uu soo qaadayo ayuu amiin ka yahay iyo wa fii maa yasrif wuxuu sarfaya macnaha shay wakiil baa laga dhigtay gaarigan inuu suuqa geeyo ee uu soo iibiyo aamin waaye marka wuxuu soo guddoominayo soo qaadanayo lacagtii gaariga ah wakiil buu ka yahay amiin ah waxa uu bixinayay gaarigii uu dhiibayay ahna wakiil buu ka yahay uu sarfahayo wuu bixin karaa walaa yadmanu ma damaanayo lacagtii loo soo dhiibay wixii uu haayey wixii loo dhiibay wakiilka ka ahaa ma gudayo hadday dhib ku dhacaan ilaa bitafriiqi gaboodfal maahane laakiin hadduu ku xadgudbo wuu gudayaa wuu gudayaa meel dayaca bac intuu isagaba far iyo suulku qabta tuubbay wuu dafay waa tafriid laakiin had tala galay uu u ilaaliyo aada alla iska dhacdo marka ma damaanayo waamin ah walwakiilu amiinun wakiilku amiin waay waa mid la aaminay fiimaa yaqabiduhu waxa uu soo gudoomanayo soo guddoonsanayo soo qibdoonayo soo qaadanayo ayuu aamin ku yahay wa fiimaa yasrifuhu iyo wuxuu sarfayu bixinayo walaa yadmanu ma damaanayo qofka wakiilka ah ee amiinka ilaa bitafriiti inuu xadgudub asagu sameeyo maahani waa gabadfal walaa yajuusu ma banaana an yabiica inuu iibiyo waa qofkii wakiilka ahaa way soo iibiyo ilaa bihalaathati sharaa'iti saddex mahal hadduu wax iibinahayo iyo hadduu wax soo iibinayo labadaba waa in saddex shuruud la helaa bithaman ilmithli kan koowaad thaman oo mithlkeeda ah inuu ahaado macnaha bithamani mithlin inuu ku iibiyo macnaha bithamanin thaman almithli oo mithil markaa ah macnaha inuu ku iibiyo lacag lamid ah lacag u dhiganto mithil u ah combyuter baa loo dhiibi ladhahay orod soo iibi combyuterka ka ugu yar saddex boqoloo dolar baa la gadaa kaasuu boqol konton kasoo bixiyey thaman mithil ma aha naqdan waa inay ahaata keesh gacansaar isan noqonin amaah waana binaqdi lbeledna inay ahaato waa inuu ku iibiyo beledkaa la joogo kaashkiisa saddexdaa shardi haddii la helo wuu iibin karaa qofka wakiilka ah walaa yajuusu uma banaana an yabiica inuu iibiyo wayashtari ama uu soo iibiyo inuu iibiyo ama uu soo iibiyo ilaa bihalaathati sharaa'ita saddex shardiyaalo in la helo maahane waa inuu ku iibiyaa thaman iyo qiimo mathal u ah u dhigma eh, iyo inuu ku iibiy haddana naqdan gacan saar eh, kaash oo deen ma jirto binaqdi lbeledna inay ahaato inuu ku iibiyo kaashka beledkaa uu joogo walaa yajuusu ma banaana an yabiica inuu ka iibiyo qofka wakiilkaa wixii wakiil looga dhigay min nafsihi nafsadiisa kitaabka bukhaarigaad u dhiibtaa tiri orod wax ah, iga soo iibi iisoo iibi suuqa gee adaa gadatay macquul ma aha ma ansaxayso macnaha walaa yajuusu ma bannaano an yabiica inuu inuu ka iibiyo wixii wakiilka looga dhigay min nafsihi nafsadiisa nafsadiisa inuu ka iibiyo wax banaan ma aha ma bannaana xaaladda oo ma samayn karaa loola jeedaa wala maxaa loo diidayaa marka inuu nafsadiisa ka iibiyo shaki baa imaan karaa ilaasaa nafsadiisa ka gelay yaa la gorgortamay cidna laakiin markaad meel kale geyso qof kale kaa iibinaya meeqaad iibinaysaa lixdan dollar lixdankaasiinmay konton baan kaasiin waa intaa keen laakiin asaga hadduu iska sii gado yaa la gorgortamay waa ma jirto shaki baa marka imaan kara walaa yajuusu an yabiica min nafsihi nafsadiisa inuu ka iibiyo walaa yuqira kuma qiri karo ma ku qiraayo oo qofkii wakiilka ahaa calaa muwakilihi kii wakiishay ma qiri karo haddii wax laisku qiraayo ay jiraan ilaa biidni asaga idinkiisii ma qofkii wakiishtay oo lagu dheganya buu meesha yimid wax loo haysto ama dembi loo haysto amatan kuma qiri karo kale dembigan wuu ku jira oo wuu galo waxaan asaga ma laha qofkii wakiishay oo qofkii la wakiishaye kuma qiri karo qofka muwakilkiisa ah ila biidni inuu isaga u fasaxa maahane igu markhaati kac ila ninkaa markhaati maa waa wakiil igu marag fur oo inuu yiraahdo ama igu qir oo markaa uu saa ugu qira meehe suu isaga soo socdo ma samayn kara waaye inuu ku qiro faslun kana wuxuu fasal u yahay fi liqraari waa iqraarkii waa isku qiridii oo qof wax isku qira waan zinaystay rasuulka ilaahayo ee xadka iga og maxaa la yihahdaa iqraar ama qof waa inuu markhaati uu ku qiro ama inuu naftiisa isku qiro qofku marka naftiisa uu isku qirahayo ayaa ugu wanaagsan baa la yidhaahdaa waxyaabaha kale waalmuqaru bihi ka laqi asaga darbaani waa laba nooc ka laisku qirahayo la qirahayo ama ka la qiray waa labo xaqu اllahi tacaala iyo wa xaqu laadamiyi waa xaq ilahay xaq aadami fa xaqu llahi ilaahay xaqiisa tacaala sareeye yasixu wuu ansaxayaa alrujuucu ka noqosho fiihi dhexdiisa can ilraari iqraarka xaggiisa inuu qofku ka noqdo qiritaanku isku qiray inuu ka noqdo waa wixii ah way bannaan tahay in dib looga laabto dembiga tiri markhaati kuguma oo adigaa isku qiray kadibna waxaa tiri maya maya ma gelin waa lagu dhaafayaa waa laga laaban karaa sidii ninkii ee e, saxaabiga ah ee rasuulka intuu u yimid sal allau alayh wasalam ay rasuulka allo waan war saalmiya war amaa saan yeeshay war amaa kan yeeshay war amaa taabatay war amaa shumisayle war amaa qanjaruufatay war amaa oo zino weyn aadan samayn may rasuulkii alla waa sameeyey amaa shumisay may ma shumi war amaa saan yeeshay maya amaa tuujisay maya xadkaa laga ogaa la yiri markii dhagaxii iyo wixii uu arkayoo loo sii wadayna wuxuu dhahay rasuulka halee celiya sal alla alayh wasalam rasuulka halee celiyo way ka diideen marka way dileen rasuulku wuxuu dhaha maxaa iigu soo celin weyseen haddii nebiga loo soo celin lahaa wuxuu dhihi lahaa rasuulka allow waxaan sheegay waxba kama jirin waana la dhaafi lahaa marka xaqa noocaasoo kale xaqa ilaahay ah qof waa ka noqon karaa wa xaqu laadamiy xaqa aadamigase laa arujuucu fiihi inuu qofku ka laabto can aliqraari bihi markuu isku qiro kadib ikraarkiisii kadib inuu ka laabto xaq aadami hadduu yahay ma jiro ninkan diimuu kugu leeyahay ah, dembi uu leeyahay miiquu kugu leeyahay shan boqol oo riyaal shan boqol oo riyaal khalaas waa dhamaatay markaasaa waxaa tiri maya maya maya iguma laha waxba ma igu laha ama shan ma ahe waxuu igu leeyahay boqol laga yeeli maayo laga manaayo xaqa bani aadamka wayaftaqiru waxay u bahnaanaysaa ama ay u baahan tahay sixatu liqraari qirashada wax la qirto inay saxiix noqoto ilaa thalaathati sharaa'id saddex shuruud saddex shardi waa in la helaa saddex shardi waa in la helaa saddexdaa shardi ayay u baahan tahay waxa qofku uu qiray inay saxiix noqoto kow albuluuq waa qaangaar waalcaqlu waa caqli walikhtiyaaru iyo doorasho ikhtiyaar saddexdaa haddii la waayo qiritaan kuma soconayo ilmo yar baa ku yimid anaa kaa xaday kan oo ku yiri adoo dahab kaa dhubayo raarraadinaysid yariis ah sibi ah iqraar ma samayn karo nin jinoolaa ah kuu yimid jini qaba oo caqligiita kaasuu ku yiri aabaha anaa dilay aabaha anaa dilay caqli ma leh ma majnuun ma la qabana ma la dila ma maya iyo ikhtiyaar inay jirto doorasho inaan qofka la ikraahin la qasbin waryaa sida eh, dadka wal sameeyaan waa la garaacaya koronta lagu dhejinaa ilaa u dhao haa haa haa waan galay ma jirto an ikhtiyaarkiisa qofka asagoo fadhiya oo iska jooga oo wixii qirtaa saasaa markaa loo baahan yahay wa in kaana bimaalin oo hadduu maal yahay hadduu maal yahay uctubira fiihi waxaa loo ictibaarinayaa oo loo tixgelinayaa shardu raabicu waa shardi afraad waxyaabaha la qiranayo hadday maal yihiin wahwa arushdu waa in rushdi jiraa qofkaani qof caqli lahoo rushdi lahoo hanuunsanoo yaqaana inuu yahay wa idaa aqara bimajhuulin hadduu qiro majhuul wax majhuul oo iska qirtay rajaca ilayhi waa loogu noqonayaa fii bayaanihi caddayntiisa waidaa aqara bimajhuul maxaa loola jeedaa waxbuu igu leeyaha ninkaasaa tiri muxuu kugu leeyahy maadan sheegin waa majhuul waa loo laabanayaa qofkii isku qiray caddayntiisa war muxuu kugu leeyahay wuxuu igu leeyahay waxaa iyo waxaa wuxuu igu leeyahay ama intaasi intaas gaaraysa si majhuulnimada looga bixiyo waidaa aqara hadduu qiro uu qirto bimajhuulin shay majhuul ah ninkaas waxba igu leeyahay muxuu kugu leeyahay waa in la ogaado ruj waa loo noqonayaa ilay xaggiisa fii bayaanihi wixii uu sheegay majhuulka ahaa caddeeyo yaa loogu noqonayaa yasixu waxaa ansaxahayaa alistithnaau soo reebidda shayga istithnaha la yidhaahdo fi liqraari xagga iqraarka istihnaha waa ansaxayaa idaa wasalahu haduu idaa wasalahu bihi wa hadduu hadalku isku isku xiriirsan yahay oo lagu xiriiriyo وهو huwa في fii الصحة asixati io walmariidi sawaa xilliga xanuunkii xilliga caafimaadku waa isku mid maxaa laga wadaa istithnaha waa sheyga wax laga reebo sheyga wax baabuurada inta taalla oo dhan ninkaasaa iskaleh oo ii dhiibtay wuu isku qiray wahee wuu isku qiray ilaa gaariga cas maahane waa istithna istithnaa waa reebid wixii uu isku qiray yuu wax ka reebay ninkan wuxuu igu leeyahay oo aan qirayaa boqol dollar ilaa soddon dollar maahane boqol haddii soddon laga gooyo wa toddobaatan toddobaatan buu igu leeyahayaa meesha imaanaysaa istathna wuxuu ka jaray uu ka reebay soddon soddonka uu ka reebay hadduu qofku saasoo kale wax isugu qiro way ansaxaysaa laakiin waa goormee wa idaa wasalahu bihi hadduu hadalku isku xiran yahay uu ku xiriiriyo laakiin wuxuu yidhi ninkan wuxuu igu leeyahay boqol dollar wuu iska baxay suuquu tegey hilib iyo yaanyo qudaar buu soo gatay ama ay soo gadatay gurigii bay timid markaasay tiri soddon dollar ma ahane laga yeeli maayo waynu hadalku la socdaa buu leeyahay hadalku waa la xiriirsan yahay istithnaha wahwa kaasna fii xaalati sixati iwalmaradi sawa xaalada caaia iyo xaaladda sixada iyo maradka waa isugu mid qofkan wuu xanuunsanay qofkaa ahaa ma jirta waayo allahuma waxyaaba yar yar ah hadday jiraan ma ahane waxyaab yaryarha dhici karta inuu hadalku xiriiri waayo keeni karta qofkii asoo hadalkii waduu yiri boqol dolar buu qofka igu leeyahay soo dhina qofac qabtay isku xiriirin waayo markuu qofac dhimi ku xiriiriyey dhib kuma sugna dad waxaa jira shig qaba soo maa hadalka manaa malaa qofka hadalka ee waxaa hadalka wuu kala googoynaya macnaha ma xiriirin karo shik ismaaciil aada maasantaa meesha soomaaliya lagu bartaa kugeeyaha mar qofka markii oo saasoo kale uu yahay oo arintiisu ay sidaa tahay marka dhib ma sugna wuu shigshigayaa qofkii sida ismaaciil sheegayba marka shigshigii ayaa kala gooyey hadalkiisii aniga ninkan wuxuu igu leeyahay eh, boqol dolar ilaa afartan ama ilaa soddon wuxuu soo dhihi lahaa hadalkii intuu dhahayey iyo hadalkii ka kala go-ay taasoo kale cudurtaan uu leeyahay wax dhibaato ah malaha la leeyahay wayasixu listithnaa istithnihii baa saxiix noqonaya waa soo reebidda iqraari iqraarka laga reebo idaa wasalahu fi liqraari idaa wasalahu bihi waa haddii hadalka lagu xiro uu isku xidhiirsan yahay waase hadda aan soo sheegnay ninkan intaasu igu leeyahay ilaa intaas maahane intii buu ka jaray waa istihnihi wa huwa fi xaalati sixati iwalmaradi taana waa sawa waa isku mid fi lcaariyati baanu geli doonaa laakiin meesha hanoo joogto wabilahi towfiiq aclam